bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rab alcaalamiin wsala allah wslm cala sayidina muxamedi wcala alih wsaxbihi ajmaciin hamzat alwasli walqaci hamzata alwasli walqaci hamzat lwasli iyo hamsat lqaci ayuu halkan eh, labada sheekh raximahum allahu tacaala eh, kaga hadlayaan <clears throat> waxa weeye eh, hamzat alwasli walqaci waxaan ka bilaabayaa qawaacidka waxa uu yidhi hamزة اlwصl qaacidada ka bilow hamزة اlwصl hamزة tuzaad fi أwل الكلمة liyutawasla biha ilى النطq bsakin hamزة اlwصl waxaa la dhahaa hamزة waa hamzo tuzaad fi أwل الكلمة kelmadda awalkeega lagu daro oo ziyaado ah liyutawasala biha si loogu gaadho ayaana loogu daraa kelmadda awalkeega loogu siyaadiya tuzaad fi أwل الكلمة liyutawassala biha si loogu gaadho oo loogu adeegsado oo wasiila ugu noqoto ila nudqi ku dhawaaqida bisaakini lagu dhawaaqo xaraf saakina in lagu hadlo oo lagu reebo ayaa loo keenaa meesha hamsadani waa hamse siyaadaa fii awali lkelima lagu siyaadiyaa ujeeddada loo keenayna waxa weeye liyutawasala biha ila nudqi bisaakin xaraf saakina si loogu hadlo maalan imika ficila maradioo kale markaad soo qaadato qaala markaynu amar ka dhigayno mudaaric baa laga dhigaya yaquulu lam baa la soo gelinay waa la jasminayay maxay noqonaysay lam yaqul lamta iyo xarfulmudaaracaha laga tuurayey maxaa soo hadhaya qul waa amarkii oo dhammaystir baaca yabiicu lam soo geli lam yabic ka tuur lamtiiyada amarkii oo dhammaystira qaatala yuqaatilu lam yuqaatil qaatil jaahada yujaahidu lam yujaahid jaahid tacallama yatacalamu lam yatacalam tacallam lam yatacalam mudaarici markaynu jasmina lam soo gelin waxaynu ka tuuraynay lamta iyo xarfulmudaaracaha waxay noo soo hadhayna wuxuu ahaa ficlamar saasaa loogu hadlay ka waran waxa kuu soo hadhay hadduu noqdo xaraf saakin usoo horeeyo maala waxaad soo qaadataa jalasa jalasa mudaaric ka dhig yajlisu jasmi oo lam soo geli lam yajlis lamta iyo xarfulmudaaraca ka tuur jiim reebanaya waxaa kuu soo hadhaya lis ha laguma hadli karo laguma dhawaaqi karo jiimkaa reeban markaas aynu ugu dhawaaqi karaa waxaa jira hamse loo sameeyey in ay reebto oo lagu akriyo keliya xarafka reeban xaraf reebani markuu hadalka usoo horeeyo ee la akhrii kari waayo waxaa jirta hamse loogu talagalay inay xarafkaa reebto loogu talagalay hamsatul baa lasoo qaadanaya waana la kasrinaya sida xarakadeedu ay u badanta maxaad odhanaysaa marka ijlis hamsadaa u horeysa ijlis maxay noqonaysaa hamsatu waslin jiia biha أو زيدت في أول الكلمة ليتوصل بها إلى النطق بالساكن لأن waxay nagu soo baxsaday markaynu xarف المudaaricii ka tuuray xarف saakin xaraf kaloo xarakaysanoo mutaxarigahoo lagu reebo ayuu u baahan yahay لأnnahu laguma hadli karo xarف saakina في أول الكلمة وأول نطق الmarءi xarف محarakun baa lena waxa u horaysu qofku ku hadli kara waa xarف xarakaysan hmزة الwصل hmsadaas weeye hmزة تuزaad في أول الكلمة liyتوaصل bha ilى النطق bsاkin wahy تhبط way sugnaataa fي badء الكلاam hadalka bilowgiisa وتasقط way dhacdaa fي darjihi dhexda markay gashana haddii ay wax ka horeeyaan markii horeba في أول الكلمة lagu siyaadiyey lakiin maala wow kale haddaad ka horeysiiso wjlis tirahdo wjlis ijlisti ama fa ama uma uma jlis ama aw aw ijlis wax haddii laga horeysiiyo oo dhexda gasho way ka baxaysaa meesho lama akriyo tahbutu fii badi kalaam marka iyadoo ugu horeysa way sugnaanaysa ijlis wa tasqudu fii darjihi wajlis ama qul tujlis wa takuunu hamsadaasi waxay dhacdaa wuxuu imika halkaa qaacidada inta aynu ka akhrina wuxuu ku sheegay maa hiya hamsatu اlwasli walimaada tusaad hamsatulwasligii iyo waxa loo siyaadiyey iyo tacriifkeygiibu sheegay waxa kaluu sheegay xukunkeygii goormaa la akhriyaa goormay dhacdaa oo laga tallaabsadaa oo aan la akhriyin tahbutu fii badi lkalaam watasqudu fii darji halkanna wuxuu sheegayaa maxay tahay meelaha laga helo hamsatulwasliga meelaha ay laga helo ee loogu hagaago ee ay dhacdo mawaaqicda ay leedahay maxay tahay marka taa marka laga hadlayo waxaa loo kala qaadaya kelmadaha inay asmaa yihiin inay kelmaddu ismi tahay ismiga waxaan leenahay kelmadaha ismiga ah hamsatu wasli ma ku jiraan oo ma laga heli karaa hamsatu wasli asmaada mise lagama heli karo haddii laga helo meelahee laga hela asmaada noocee iyo ficiladii iyo xuruuftii saddexdaasaynu kala qaadana alasmaa walafcaal walxuruuf markaasaynu ohanaa ficilada hamsatu wasl ma laga helaa oo ma dhaca xuruufta ma laga helaa hamsatu wasl ma leedaha asmaadu ma leedaha saddexdaasaa loo kala qaaday ficiladiibuu soo horreysiye wuxuu yihi watakuunu fi lmaadi alkhumaasiy maadigii shanta xaraf ah oo laga helaa hamsatu wasl oo way dhacdo takuunu fi lmaadi alkhumaasiy maadigii shanta xaraf ah waayahay intabah اختار inkasara irtafaca inalaqa waa maadi an xaraf ficil maadi an xaraf hadduu hamse yeesho oo hamse ugu horayso hamsadiisu waa hamsatu wasl waa kow wاsudaasiyi wa fi lmaadi sudaasiyi maadigii lixda xarafaha lix xaraf istakraja istakraja mxuu ahaa istakfara istaqaama istacaada istarjaca waxa weeye haddii uu lix xaraf maadigu yahayna hamsadiisu ixmaarayo hamsadiisu waa hamsatu wasle lix xarafba hadduu yahay uu hamse yeesho hamsatu wasli wey waa laba halkaasi ficil shanta xaraf ahaa iyo ficilmaadigii lixda xarafaha waxaad ku dartaa wa amrihimaa labadaa amarkoogii inalaqa han xaraf buu ahaa istakhrajana li xaraf amarka samee inaliq iyo istakhrij hamsatulwasli wey hamsadood wa masdarihimaa masder ka samee labadoodii khumaasigiiyo sudaasigi inalaqa masderkeegu waa inilaaq istakhrajana istikraaj weli hamsadoodu waa hamsatu waslin marka maadigii khumaasiga ahaa iyo maadigii sudaasiga ahaa waa laba amarkoogii iyo masterkoogii marka inalaqa oo khumaasia ah, maadia ah, almaadi khumaasi waxaa la socdaa amarkaygiioo inalia iyo masterkaygioo inilaqa waa isku mid istakraja oo maadi sudaasi ah waxaa la socdaa amarkaygiioo istakrija iyo masterkeygu istikraaja waa isku mid hamsadoodu waa dhammaantoodu waa wada hamsatu wasli wa mri ulaai iyo ficilkii saddexda xaraf ahaa amarkiisa amr oo keliyu ku gaar yeeleen ulaaiga waa amarkoo keliya amri ulaai ficil ulaaiya soo qaado haddii uu hamsatu wasli yeesho amarkiisu hadduu hamse yeesho hamsadiisu waa hamsatu wasli maala jalasa waa saddex xaraf amarkiisii keen ijlis waa hamsadiisu waa hamsatu wasl daraba waa saddex xaraf ulaai weeye amarkiisii idrib fataxa iftax dahaba idhab rajaca irjic kataba uktub dakhala udkhul ficil ulaaia amarkiisa haddii uu hamsatu wasli yeesho weeyaan hari maa inuu wada yeesho qul iyo biciyo iyo khafba ma lahayn mxuu ahaa waa ficilo saddex xarafa ah, qaala iyo baaca iyo khaafa ka yimid laakiin ma lahayn hamsatu wasli haddii uu hamse yeesho amru ulaai ficil ulaai ah oo saddex xaraf ka koobnaa maadigiisii amarkiisu hadduu hamse leeyahay hamsadiisu waa hamsatu wasli ficiladii halkaasaynu kaga baxna waa maadi khumaasiya maadi sudaasiya waxaa la socda amarkoogii iyo masdarkoogiina iyagu raacaya iyo mru ulaaii ulaaiga amarkiisi meelaha kaleen la soo qaadin hamsada kale nooca kalaa dhacaysa hadday hamsa gasho hamsadoodu hamsatu qacin bay noqonaysaa meelaha soo qaadin meelahan soo qaadin waxa maadiga waxa la soo qaaday khumaasi iyo sudaasi baa soo qaad rubaaci maynaan soo qaadin maadi rubaaci oo afar xaraf hamsadiisu waa hamsatu qaطc akhraja akrama absara aclana axsana rubaacigii maadigiisu hamsatu qaطci way hamsadiisu maa hamsatu wasl ulaaiga waxaynu nidhi amru ulaai amarka keliya inu ulaaiga soo qaado maadigiisii ka warran maadigiisii hamsadiisu hamsatu qaطc akhada amara akaala hamsadoodu waa hamsatu qaci hamsatu waslinta meelaha lagu sheegay oo keliya ku eg waa iya ku egta marka ficilada la sheegay asmaadii hamsatu waslinkeega iyo xuruuftii hamsatu wasligeega asmaada hamsatu waslin maxaa intaan ka hadlayn ficiladiiba asmaada hamsatu waslin ma leedahay toban ismi toban ismi oo keliya oo halkaa uu inoogu tiriyey qaacidada ka sarraysa sharaxaa qaacidada ka yar sarreeya toban ismi oo kuugu sheegay iyo hamsatu waslin leh asmaada asmaada hamasaadkoogu dhammaantood waa wada hamsatu qacin tobankaa ismi oo halkaa kuugu qoray iyo hamsadoodu hamsatu waslinta ibni somahaysaan ibni halkii qaacidada ka sarraysa ibnamun ibni oo miim lagu daray weeye ibnamun waa inanun ibnatun inantii imruun imra'atun ismun istun bimacna dubur aymun aymunullah dhaartaa loo adeegsadaa inaan inataan tobankaa ismi hamasaadkoogu waa wada hamsatu wasli hamsatu wasl hamsatu waslin wey asmaada kale soo hadhay hamasaadkoogu waa wada hamsatu qacin haddaad tiraa axmed aadam ibraahim ismaaciil waxa weeye hamasaadkoogu waa wada hamsatu qacin asmaada tobankaasaa hamsatu waslin wax laydhaa ku jira waxaa lagu dari karaa masderkii imika aynu soo marray masaadirtii khumaasiga iyo sudaasiga inalaqa masderkeegu de waa ismiya indilaaq laakiin waa masder dee ficilkaa ka yimid istaqfara masderkeegu istiqfaar waa ismi isaguba hamsadiisuna hamsatu waslan tahay laakiin masder ka yimid weeye khumaasi iyo sudaasi asmaada caadigaa tobankaasi ayaa hamasaadkoogu yihin hamsatu wasli waxallo waxa kale asmaada kale la tirin karayna tirada badan hamasaadkoogu maxay noqonayaan hamsatu qadrin xuruuftii baa kuu soo hadhay sooma waa ka halkaa kugu daray imkaan akhriyayni asmaadaa markaynu akhrinay halka ka hooseysa akhri sadarka ugu dambeeya sharxa وكل الهمزات التي في أول الحروف همزات قطع إلا في أل xuruuftoo dhan hamasaadkoogu ugu horeeya waa wada hamsatu qaطci ilaa fi al hamsatu waslin xuruufta waxaa ku jirta al xarafka al hamsadiisa u horaysa waa hamsatu waslin oo markay ugu horaysana waa la ahriya alkitaabu alifkii waa la ahriya haddii waxaa laga horraysiiye se wowow kale markaad ka horraysiisana waa laga boodaa wlkitaabu oo aliftii lama ahriyo lanna hamsatu wasl tahbutu fi libtidaa wa tasqudu fi darj way dhacaysa al oo keliya aw imika haddaad tira hamsadeedu waa hamsatu qacin am hadaad tia hamsadeedu waa hamsau acin an hadaad tiada waa hamsau acin in hadaad tiada waa hamsau acin ay hadaad tiada waa hamsau acin iyo ay xarfu nidaayi ay muxamadu waxa weeye xuruuftoo dhan marka al laga reebo marka hamsatu waslinti waa sidaas wey saasaad usoo qabarsan afcaasha hamsatu waslin waxay dhacdaa kuwaynu soo sheegnay maadi khumaasi iyo maadi sudaasi halkaa ka soo bilow asmaada waxaad odhanaysaa tobankaa ismi bay hamsadoodu hamsatu wasli tahay xuruuftana al oo keliya ayaa hamsadoodu hamsatu wasli tahay hamsada labaad waxaa la ydhaha hamsatu lqaciga qaacidadii baan u noqday hamsatu lqaci tahbutu waxay sugnaataa fii badi lkalaam hadalka bilowgiisa iyo wa darjii dhexdiisa labadaba laa tasqutu abadan lagama boodi karo lagama tallaabsan karo hamsة اqaطci tahbut fi badءi اkalaami wadarji kahamsaة اlmaadi الrubaaci maadigii afarta xarafa hamsadiisii wamrihi amarkiisii wamasterihi masterkiisii mxuu ahaa hamزة اlmaadi الrubaaci akhraja akrama ficil maadi afar xarafa wamrihi amarkiisii akrim akhrij wamasterihi ikraam ikhraaj ficilkii afarta xarafa wuxuu halkaa aanu sheegin wamaadi ulaai wamaadi اlficli ulaai ficilkii ulaaiga maadigiis amara akhada akhraja akala wahamazaati اlasmaai wاlxuruuf wakahamazaati اlasmaai wاlxuruuf asmaada iyo xuruufta hamazaadkoogii oo dhan iyaguna waa hamsatu qaطc maa cadaa marka laga reebo bacd alasmaa asmaada qaarkood waa tobankii ibni iyo ibnatun iyo ismun iyo ay ku jireen wa al iyo al marka laga reebo oo iyaduna xuruuftii waxaa keliya hamsadeedu hamsatu wasli tahay si fiican buu u qoray tamriinka marka intayna tamriinka gelin tusaalayaashiina waa kuwa halkaa kugu qoran alamila samictu darsa cashirkii baan maqlay fantabahtu waan baraarugay intabahtu lidarsi cashirkii baan u baraarugay fantabahtu hamsada ku jirtaa ficilka intabaha oo shan xarafi ku jirta maadi khumaasiya hamsadiisu waa hamsatu wasl walidaalik baa ay dhacday markay fadu ka hormartay fantabahtu oo faintabahtu looma akhri saqaطat fi darj intabahtu lidarsina habatat fi badi اlkalaam halkana waa la akhriyaya lannaha fi badi اlkalaam iyadoo dhacaysoo dhexda gashay iyo iyadoo la akhriyayo awalka ku jirta iyo kutusaya jarabtu sadiiqa wakhtabartuhu saaxiibkii baan jarabay oo aan bilkeediyey un ikhtibaaray ikhtabartu sadiiq wakhtabartuhu waa khumaasi ficilku ficil maadda khumaasiya hamsadiisii way dhacday halkaasi saqadat fi darj ikhtabartu sadiiqana habatat fi badi kalaam idaa samicta darsa casharka markaad maqasho fantabih toos oo la soco intabih lidarsi casharka la soco fantabih intabih waa ficil amarkii halkaasi ficilkii khumaasiga ahaa amarkiisi wey idaa saadaqta haddaad saaxiib samaysato fakhtabir iska jar oo tijaabi horta hubi ikhtabir sadiiq ikhtabir waa ficilkii khumaasiga amarkiisi intabih iyo ikhtabir suriirtu waan ku farxay min intibaahika baraarugaaga iyo soo jeedkaaga intibaahuka sarani wuu iga farxiye yucrafu sadiiqu saaxiibka waxaa lagu gartaa bilikhtibaar iska bilkeedin iyo jarrabid ikhtibaar sadiiqi min alxasmi go-aankay ka mid tahay inaad iska hubiso qofka aad la saaxiibayso marka horeyse iska tijaabiso ayay ka mid tahay waxa weeye e, intabahtu iyo ikhtabartu intabaha iyo ikhtabara waa maadiga khumaasiga ahaa intabih iyo ikhtabir waa amarkoogii intibaah iyo ikhtibaarna waa bastarkii yucrafu sadiiqu biاlاkhtibaar soo dhaafa halkaasi man istamsaka biاlxaqi xaqa qofkii qabsadaa faaza uu ku guulaysanaya wuu liibaanaya istamsaktu biاlxaqi xaqii baan qabsaday calimtu waxaan ogaaday binajaaxii guushaydo fastabshartu waan bishaaraystay istabshartu waxaan ku farxay oon ku bishaaraystay binajaaxi guushayda quli اlxaqa xaqa dheh wastamsik bihi qabso istamsik biاlxaqi xaqa ku dheg oo agga xaqa qabso laa tayas ha wastabshir bishaarayso istabshir walaa tayas ha laa shaya wax lamidii ma jiro kaistimsaaki ilbari qofkoo qabsada bilxaqi istimsaakuka qabsashadaada bilxaqi aad qabsataa fadiilatu weeye acjabanii waxa cajabiye istibshaaruka bishaaraysigaaga istibshaaruka bishaaraysigaagu acjabanii wuu cajabi intaana waxaa ku jira ficilkii sudaasiga ahaa maadigii sudaasiga ahaa oo laba tusaale ka keenay amarkiisii oo laba miaal ka bixiyey iyo mastarkiisiiu laba miaal ka bixiyey marka maadiga uu yahay man istamsaka istamsaka waa maadigii iyo istabshara labadaas maadigii buu ka keenay amarkoogiina istamsik iyo istabshir buu ka dhigay mastarkoogiina istimsaak iyo istibshaar wey waa isku mid hamsadoodu waa wada hamsatu wasl idaa calimta haddii aad cilmi yeelato aad garato famal bicilmika cilmigaaga ku camalfa icmal bicilmik taqabal ilmacruuf oo macruufka aqbal wanaagga lagu sameeye qaado washkur ka mahadnaqa oo ku shukur ushkur man sanaca almacruuf qofkii wanaag sameeye wanaag ku sameeya u mahadnaq tanaasa shara sharka ilow wadkur ilkhayra khayrka sheeg sharka iska ilow ama isilowsii khayrkana hadal hayoo sheeg udkur ilkhayra khayrka sheeg halkana facmal iyo washkur iyo wadkur ama udkur waaye waa ficilkii ulaaiga ahaa amarkiisii mru ulaai camila yacmalu icmal facmal waa hamsatu waslin shakara yashkuru ushkur waa hamsatu waslin dakara yadkuru udkur waa hamsatu waslin lannu ficil maadiya oo ulaaiya buu ka yimid amarkiisii weeye waayahay tamriinaadka bayin fi lcibaaraat اlatiya hamazaat اlwasl wاlqaطci maca dikri اlasbaab sheeg hamazaat اlwasl wاlqaطci yucaddu masjid sulطaan xasan bni naasir masaajidka sulطaan xasan ibnu naasir masaajidkiisa waxaa lagu tiriyaa min badaa'ic اlfani اlcarabi faniga carabiga ee qaabka wax loo dhisaa waxyaabaha ugu yaab badan min xayu itisaacu jawaanibihi jawaanibtiisa waasica marka la eego wa ixkaamu binaa'ihi dhiskiisa aadka loo sugay wairtifaacu manaaratihi iyo manaaradiisa oo aad u dheer waishtimaaluhu iyo inuu wato ama uu koobsaday calaa kaiirin wax badan oo min nuquusha naqshi lagu sameeye lagu qoray wazukruf iyo waxyaaba lagu qurxiya waqad ibtada'a bina'ahu wuxuu bilaabay dhiskiisa fii naxwi muntasaf alqarni aaamin alhijri qarnigii sideedaad ee hijrada bartamihiisii ayuu bilaabay fi naxwi muntaصaf اlqarn ahamin alhijri waa iyo kontonkii hijrada meelahaasoo kale iyo kontonkii yani fi naxwi weeye aniyo afartankii aniyo lixdankii meelahaasoo dhaniba waa muntaصafu muntaصaf kontonkii aniyo kontonkii muntaصaf alqarni baa la dhaha halkaa bartanka wixii ka agdhow fii naxwi muntasaf alqarni athaamin alhijri qarniga sideedaad maaha sideed boqol marka la soo qarniga sideedaad waa toddoba boqol marka la maray toddoba boqol marka la gaadho qarnigii toddobaad uu dhammaaday waxaa lagu jiraa qarnigii sideedaad toddoba boqol iyo labaatan waa qarnigii sideedaad iyo awalkiisii meelaha xagga hore toddoba boqol iyo muxuu ahaa konton iyo meelaha markaad marinaysa waa qarnigii sideedaad bartamihiisii toddoba boqol iyo siddeetan markaad marinayso ama sagaashan aakirkii awaakhir alqarni aaamin alhijri baad maraysaa sideed boqol maalintuu soo gaadha qarnigii sagaalaad baad bilowday qarnigii sagaalaad baad ku jirta wastamara alcamalu fiihi alaaa sanawaati shaqadu waxay socotay saddex sano wa fii inshaa'ihi wuxuu ku bixiyey fii inshaa'ihi dhiskaa iyo yani samayntaa masaajidka uu bilaabay wuxuu ku bixiyey amwaalan xoolo daa'ilatan badan ayuu ku bixiyey wastakhdama fiihi wuxuu isticmaalay wuxuu adeegsaday buu shaqaalo ka dhigtay assunnaac almahra kuwa wax sameeya oo farsamo yaqaanaa oo xarfaana almahra fastabaquu waxay u baratameen alijaadata wanaajin iyo qurxin wansarafuu waxay u kaceen ila litqaani hagaajin xaggeeda fadhab ilayhi masaajidka teg haddii aad rabto waancimi nadara bal aad u soo eeg fii nuquushii nuquushtiisa naqshigiisa waaihi ama wauufihi iyo saqafkiisa sare saanqaafkiisa wandur fiiri ilaa cumudihi tiirarkiisa wajudraanihi iyo gidaaradiisa wamtali ka dhereg bimaa fiihi waxa ku sugan oo min jamaalin qurux iyo la yaab leh wastamic dhegayso limaa yulqiihi fii udunika waxa dhegtaada uu ku soo tuurayo kullu ruknin tiir kasta oo min arkaantiisa ka mida dhegtaa kugu ridayo oo ah an iftakhir biaabbaaika inshita ku faan aabbaha haddaad rabto aabbayaasha iyo awowyaashaadii hore waxanoo kale iyagaa sameeyey wakhtiyaanay caalamku waxanoo kale dhisi karayn ayaa waxaa dhiseenoo farsamadaa yaqaaneen ku faan aabbayaasha iyo awowyaasha inshita haddaad rabto walaakin isnac kamaa sanacu waxay ku leeyihiin buuri gidaaradaas iyo rukumadaas laakiin dee siday wax u samaynayeen ee aqoonta lahaayeen iyo waxay samayn jireen waxay dhisi jireen samee walaakin isnac kamaa sanacu arrin fudud maaha in halkan laga soo saaro hamsatu waslin iyo hamsatu qaطxin keliya sheegidda keliya adig lagaagama baahna aad tidhaahdo yucaddu masjid sulطaan xasan ibn naasir min badaa'ic alfani alcarabi aad tidhaahdo assulطaan ashaasi hamsadeedu waa hamsatu waslin lanna xuruuftaba taasoo keliya hamsatu waslinka ah ibni naasir xasan ibni naasir ibni hamsadeedu waa hamsatu wasli oo tobankii ismi ee hamsadoodu hamsatu waslin ahayd bay ku jirta annaasir waa ashii alfan waa ashii alcarabi waa ashii asha waynu ka soo hadalnay min xayu itisaacu jawaanibi itisaac markaad marayso hamsada ku jirtaa waa hamsatu waslin waan gartay waa inaad sheegta halkay ka timi qaacidadeeda waa inaad tidhaahdo ficilkii ittasaca oo shan xarafa almaadi alkhumaasi ittasaca oo hamsadeedu hamsadiisu ahayd hamsatu waslin amarkiisuna waa hamsatu waslin ittasic masderkiisii weeyo ittisaaca waa masderu almaadi alkhumaasi sidaa darteed hamsadiisu maxay noqon jirtay hamsatu waslin waixkaamu binaa'ihi ixkaam hamsadiisu waa hamsatu qacin maxaa caddaynaya inay hamsatu qacin tahay wuxuu ka yimid de axkama ah, almaadi rubaaci axkama ah, sida qaacidada ku sheegay maadiga rubaaciga ah, hamsadiisa waa hamsatu qacin amarkiisa axkim waa hamsatu qacin masderkiisa ixkaam waa ka meesha inoogu yaalle hamsadiisu waa hamsatu qacin binaa'i wairtifaaci manaarati irtifaac wuxuu ka yimid ficilka irtaaca oo khumaasi ah. hamsadiisu maxay ahayd hamsatu wasli amarkiisaoo irtafici waa hamsatu wasli masterkiisa oo kaa inoo qoran irtifaaca hamsadiisu waa hamsatu wasli ijtimaal waa masdaru lmaadi alkhumaasi ijtamala hamsadiisu waa hamsatu wasli calى kaiiri min alnuquushi wاsukhrufi waqad ibtada'a maadi lkhumaasi weeyaan hamsadiisu waa hamsatu wasli fii naxwi muntaصaf اlqarni الثaamin اlhijri wastamara maadigiisu waa imsa waxa weeye mxuu ahaa li xaraf almaadi الsudaasi weeye almaadi الsudaasi ista baa ku saayida istamara almaadi الsudaasi marka hamsadiisu waa hamsatu wasli wastamara alcamalu fiihi wastamara alcamalu fiihi ثalaaثa sanawaati ونفa hmsadiisu waa hamsatu qaطcin لأnnahu maadi rubaaci halkaasaa ku daynaya saasaa loo sheegaya waa hamsatu wasliga waa hamsatu qacin kuguma fila waa inaad sheegta mawqica uu halkuu yahay hamsaatu lwasliga halkuu kaga jiraa hamsaatu qacintana halkuu kaga jira muxuu hamsatu qacin u noqday waa inaad sheegto imika marka wanfaqa fii inshaa'ihi amwaalan amwaalan markaan sheegayo waxaan odhanaya mataqaana hamsadiisu waa hamsatu qacin hamsatu acin ku noqday waa ismi amwaalan waa jamcu maalin waa ismi asmaadu toban ismi marka laga reeba masaajidka ugo dhani maxay ahayd hamsatu acin marka hadduu tobankii yahayna waxaad leedahay waa hamsatu wasli oo toban ismi weeye haddaanu tobankii yahayna waxaad leedahay asmaada oo dhan iyo xuruufta oo dhan marka in yar laga reebo maxay ahayn hamasaadkoogu waa hamasaatu qacin wixii master iyo maadiyo ka yimid masterkiisi halku ka yimid badu nisbaynaysa mid walba waa inaad meeshiisii dhigto waxaa kugu xiga tamriinka labaad haati ficl اlamri min almasaadir اlaatiya wabayin nooca hamsati masaadir weeye waxaan meesha kugu yaala hamsadoodu inay hamsatu waslin tahay inay hamsatu qacin tahay waxay ku xidhan tahay maadigay ka yimaadeen maala maadigoogu hadduu khumaasi aha ama sudaasi aha muxuu noqonayaa masterkooga hamsadoosi muxuu noqonaya hamsatu wasli maadigoogu hadduu rubaaci ahaa rubaaci maxay noqonaysaa masterkow ama uu ulaai aha ulaaiba ka soo qaad maadigoogi hamsadoodu hamsatu qacin bu rubaaci iyo ulaai masterkoogiina muxuu noqonaya hamsatu qacin akhada imika waa ulaai hamsadeedu waa hamsatu qacin masterkayguna muxuu noqonaya akhdan akhdan akhada akhdan hamsatu qacin akala aklan mara mra hamsatu acin wey rubaacigina waa sida ahraja iyo akhrij iyo ikhraajan akrama akrim iyo masaadirtani mid walba ficilkiisuu daba socdaay ficilka uu ka yimid ee maadigaa ah sheeg dabeedna calaa asaasi haada hamsadooda ku sheeg maala annasr nasra buu ka yimid hamsaba ma laha de kale wabayin nooca hamsatii annasr nasra ma hamsa leedahay makaasima acadahaye qucuud muxuu ka yimida eh? acda iska dhaaf alistiaaa haye muxuu ka yimida eh? istiaaa oo lix xarafa ah. sidaas buu ka yimid marka mastarkiisi waa hamsatu wasl istiaaa istiaaata wastafaada istifaadata iqbaal aliqbaal ficilkiisi aqbala oo afar xarafa ah. maxay ahayd hamsadiisu hamsatu qacin mastarkiisuna muxuu noqonaya hamsatu qacin iqbaalan annashara yanshuru kaasi dee hamsaba imka ma laha e, haati ficl اlamri min almasaadir اlaatiya wabayin nawca hamzatihi ashu ashu ashu mid walba ku jirtaa ashu iyadu hal marun baa sheegaya ashu hamsadeedu waa hamsatu wasl laakiin ficilka hadduu hamse yeesho hadduu ficilku hamsa yeeshaad iyo mastarku hamsa yeeshaad sheegaysa hamsada nooceeg nashara iyo imkaa shurb ficilkiisu waa shariba wax ku jira mala alkhuruuj mastarkaygu ficilkiisu waa kharaja almashyu ficilkiisu waa mashaa alibtihaaj haye ficilkiisu waa ibtihaaj shan xaraf hamsadiisu maxay noqonaysaa hamsatu wasl amarkiisi ibtahij waa hamsatu wasl mastarkiisu ibtihaajeena kuwa kalena idinku soo ariya haati tamriinka saddexaad haati ficl almaadi min almasaadir alaatiya wabayin nooca hamsati maca dikri asbaab ficil maadigiibaa halkana laga keenay kaa horaan idinka khalday halkaa hore waxay ahayd inu idinku baraarujirin haati ficl almri wey amarka dhiga ficil amarkiibaa kaa laga raba min almasaadir alaatiya wabayin nooca hamsati annasr unsur weeyaan hamsatu wasl القعوud uqcud hamسة waصل الاsتiغاaثة اstaغiث hamسة waصل الإقباal أqبل hamسة qaطc النشhr اnshur hamسة waصل الشhurب اshرb hamسة waصل الkخروج اkخruج hamسة waصل الmaشhi imsh hamسة waصل الابتihاaج اbتahij hamسة waصل همسة وصل الذهاب اذهب همسة وصل الإسلام أسلم همسة همسة قطع لأنه من أسلم يسلم كأقبل يقبل رباعي markuu ka yimaado hamsadiisa waxay noqonaysaa hamsatu qacin bay noqonaysaa kuwa kalena soo eega maadiga kuwa loo celinayaana tamriinka saddexaad weeye ka afraad hatim masaadir alafcaal ilaatiya wabayin hamzataha maca dikrasa irtadaa irtidaaan istaqfara istiqfaaran kuwaana mastarkii baa keensa tamaariintaa ka soo shaqeeya dhammaantood wallahu aclam